bismi اllahi الرحman الرaحيم alxamdu لlah رb العaalamiن وslى اllah عlى mحamedi وعlى ali mحamed rb اshrax lii sadrي وysir lii أmrي wxlul cqdaة min lisani yfqhu qwlي qala الmuصنif raximah الlah bab اlmafcuul اladi lam yusama faacilhu hada maxalu sheekhu raximah الlahu taعaalى waxa uu bilaabay oo uu ku guda jiray inuu ka hadlo marfuucaat اlasma marfuucaat اlasma cadadkoogii marka uu inoo ijmaaliyey ee uu inoo sheegay waxa uu gudagalay tafaasiishoodii baab kasta inuu gaarkiisa isku dul taago markaa sheekhu raximah llahu tacaala waxa uu ka soo warramay faacilka iyo faacilka wixii ku tacalluqayey waa ka soo warramay sheekhu baabkii labaad ee marfuucaat lasmaa ka mid ahaa ayaa doonaya halkana inuu ku tilmaamo wuxuu yidhi sheekhu isagoo taa ka warramaya baabulmafcuuli ka ficilka lagu sameeyey baabkiisii alladii mafcuulkaasoo lam yusama aan la magacaabin faaciluhu ay faacilu ficlihi ficilkiisa ka sameeyey haadaa maxaluhu meeshii lagaga waramayey weeyi wa huwa kaasi alsmu wa huwa mafcuulu ladii lam yusama faaciluhu alsmu magac weeyi ismigaasoo almarfuucu la rafcinaayo alladii ismigaasoo lam yudkar aan la sheegin macahu ladiigaa maciisa faaciluhu ay faacilu ficlihi ficilkiisa kii sameeyey miciisa aan la sheegin ayaa la idhaahdaa mafcuulu ladii lam yusame faaciluhu baabkan sheekhu raximah llahu tacaala wuxuu kaga waramayaa saddex masalo kaga warramaya saddex masalo ayaa uu kaga warramaya almasalatu اluulaa tacriifu naaib alfaacil naa'ibu faacilka maxaa la idhaahdaa sheekha ayaa inoo tilmaamaya masalada labaad ee uu kaga warramayaa waa التغyيr alxaaصل fi اlficl almabniyi lilmafcuul isbedelka ku dhacaya iyo doorsoonka ku dhacaya ficilka loo binaynayo naa'ibu faacilka masalada saddexaad uu ka waramayaa dikru aqsaami naa'ib اlfaacili naa'ibu faacilku qaybaha uu qaybsamana halkan ayaa sheekhu raximah اllahu tacala uu ku sheegaya markaa saddexdaa masalo ayaa uu kaga waramaya baabkan naa'ibu faacilka mafcuulu ladii lam yusame faaciluhu iyo annaa'ibu faacil muadaha ay ku gaadhsiinayaan waa macno keliya wey shay keliya ayaa ku wada dhacayaan haddii aad tirahdid naaibu faacil iyo haddii aad tidhaahdid almafcuul اladii lam yusama faaciluhu masalada koowaad waa dikru tacriifi naaib اfaacil naaib faacilka tacriifkiisa naaib faacilka waxaa la yidhaha bu yuri sheekhu majtamacat fiihi shuruudu waa saddex shardi laga helo saddexdaa shardi haddii aynu helno naaib faacilkii waan haynaa saddexdaa shardi mid kamid a ah haddii la waayana naaibu faacilkii ma haysid ashard اlأwal shardiga koobaad an yakuna isman naaibu faacilku waa inuu yahay ismi ismi markaaynu nidhahno maxay naga baxaya ficil iyo xaraf de le labadaasa ka soo horjeede ficilna naaibu faacil ma noqdo xarafna bimujaradi naaibu faacil ma noqdo de ismi marka aynu nidhaahno kutubta dambaan ku gaari doonaayo waxay noo soo gudagelaya alsariixu wاlmuwalu labadaas ayaa soo gudagelaya markaa shardiga koowaad an yakuna isman wa in uu ismi yahay waa in uu ismi yahay waxaanay naga baxay ficil iyo xaraf shardiga labaad an yakuna marfuucan wa inuu marfuuc yahay naaibu faacilku waa inuu marfuuc yahay de wax xukunkiisii o waxaynu ku jirnaaba maxay marfuucaat lasmaa soo ma marfuuc markaaynu nidhina waxay naga baxay wixii kasoo horjeeday maxaa kasoo horjeeda dee mansuubaadii oo dhan iyo waxay naga baxaysaa iyo waxa weeyaan makfuudaad ay noo iman doontaa kuwaasi ma noqdaan iyaguna naaibu faacil shardiga saddexaad shardiga saddexaad waa maxay sheekhaa sheege waa inaan la sheegin anlaa yudkara maahu faaciluhu shardiga saddexaadna waa sida anlaa yudkara maahu faaciluhu faacilkiisii waa inaan lala sheegin haddii faacilkiisii la sheega dee faacil buu noqonaya mafcuulkana mafcuulkiisi caadigu iska noqonaya mafcuulkiisi caadigii ayaa u noqonaya oo allaa yudkara macahu faacilu markaynu idhaahnan maxay naga baxaya marfuucaadda kaleo dhan bay naga baxayso de haddee faacilka lala sheego dee faacil buu noqonaya soo ma faacil buu noqonaya waynun horeynunu usoo marnay waxaa kaloo inaga baxaya dee inna iyo walaalaheed iyo kuwii baa baxayo iyaguna de waxaa ka horeeya ismigaa marfuuca xaraf baa ka horeeya ficilba kama horeeyo marka aduu khulaasatu lqowl shardigaas saddexaadna waxaa ku baxaysa marfuucaadda kale oo dhan ilaa isaga mooyaane laa yajtamicu naa'ibu wlmanuubu canhu ka naaibka noqonaya oo mafcuulka ah iyo ka naaibka laga noqonayo oo faacilkii de kulmi maayaan faidaa wujida almanuubu canhu rafaca xukmu naa'ibi haddii la helo manuubu canhugii naaibka laga noqonayo oo faacilkaa naaibka wakiil ka noqonayey manuubu canhuga xukunkiisi meesha waa ka baxaya waayo dee kii bedelka ka ahaaye naaibka uu ka ahaaba joogaba wa idaa lam yujad almanuubu canhu habata xukmu naaibi hadii manuubu canhugii meesha laga waayo naaibka kii noqonayey oo naaibu faacilka ihi xukunkiisi haabit buu noqonaya waa sugnaanaya markaa masalada dambe tacriifkeegu waa inta shardigaa saddexaad anlaa yudkara macahu faaciluhu markaa saddexdaa shardi waxaa laga helo ayaa culma la dhaahdaa almafcuul ladi lam yusama faacilu ama anaaib faacil sida uu ku tacriifiyey maxamed ibnu mali shardiga koowaad maxaynu nidhi an yakuna sman shardiga labaad maxaynu nidhi an yakuna marfuucan shardiga saddexaad maxaynu nidhi anlaa yudkara macahu faaciluhu saddexdaa shardi waa in laga helo tarkiibka eegaysa saarka markaa marfuuca waxaa inoo soo gudagelaya saddexdii faacilka inoo soo gudagalay maxay ahaayeen marfuucun lafdan duriba duriba zaydun de waad arkaysa damadii way muuqataa soo ma marfuucun maxalan duriba hada marfuucun taqdiiran duriba muusa so basiid ma waa basiid wuxuu yidhi markaa sheekhu wahuwa naa'ibu faacilkii alsmu ismi weeyi waa mubtadiye khabar ismigaasoo almarfuucu la rafcinaayo waa sifo alladii ismigaasoo waa sifo labaad lam yudkar aan la sheegin macahu ladiga mciisa aan la sheegin darafka waxaan ku tacalujinana yadkuru faaciluhu ay faacilu ficlihi ficilkiisa kii sameeyey aan la sheegin kaasaa la dhaahdaa almafcuulu اladi lam yusama faaciluhu ama annaa'ibu alfaacil saasaa la dhahdaa tacriifkiisi waa ka maslada labaad buu doonaya halkan aynu ka tilmaamo maslada labaad maxay ahayd waa atagyiir waa isbedel alxaasilu ku dhacaya fi lficli ficil dhexdiibuu ku dhacaya ficilka almabniyi lilmafcuul ficilka mafcuulka loo bineeyey isbedel baa ku dhaca isbedel ayaa ku dhaca tusaaleaad ku fahmaysaane jumladu waxay ka kooban tahay haaliban saddex rukni bay ka kooban tahay ficil oo falkii la samaynayey ah faacil oo falka kii samaynayey ah mafcuul oo ah kii falka lagu samaynayey soo ma haaliban jumladu intaasay ka kooban tahay tusaalaheedii waa maxay daraba zaydun amran halkaa maxaa inoo yaala ficil iyo faaciliyo mafcuul baa inoo yaala macnaheedina waa maxay zayd wuxuu garaacay camar buu garaacay soo sama kadibna waxaan doonnay zayd inaanu meesha ka saarno ka saara maxaa soo hadhay daraba camran baa soo hadhay kan waxaan doonaynaa booskii faacilka inaynu joojino oo aynu siino axkaamtii faacilku lahaa faacilka axkaamtiisi maxaa ka mid ah wuu godnaa soo ma amran camar goda daraba camrun macnihii muxuu noqday isagii baaba wax garaacu noqday de la kala garan waayey ma naaibu faacil ba mise waa faacil soo ma liajli loo baahday takyiir siiqada in la bedelo farqan bayna alfaacili wlmafcuul aladi lam yusama faacilu iyadoo la kala saarayo faacilka iyo iyo naaibu faacilka iyadoo la kala saarayo waxaa lagama maarmaan noqotay in isbedel la helo kadibna siiqadaa la bedelaya siiqada haddaba qaabkee loo bedelaya weeyaan waka laba mid buu noqon doonaa caamilku inuu maadi yahay iyo inuu mudaaric yahay limaada de amarka naabi faacilba looma binayo waxaa la amraa un he de cidaad garanaysid waaya markaa nab amarka ficilka amar mafcuul isaga looma bineeyo lifasaadi siikati walmacna taasaa ka dhalanaysa markaa maxaa soo hadhay maadi iyo mudaaric haddaba sidee loo doorinaya maadigii iyo mudaarici qaabkaasu ka horramaya wuxuu yidhi sheekhu fa in kaana haddii uu yahay alficlu ficilku maadiyan maadi hadii uu yahay dumma waa la godayaa awaluhu ay awalulficli ficilka awalkiisa xarafka u horeeya waa la godayaa hadii uu maadi yahay wa kusira waa la hoos dhigayaa ma ay ayladii xarafka qabla aakhirihi ay istaqara ku sugnaaday qabla aakhirihi ficilka xarafka u dambeeya ka ka horeeya xarafka ana waa la kasrinayaayo waa la hoos dhigaya hadii uu maadi yahay wain kaana hadii uu yahay ay huwa ficilku mudaarican mudaaric hadii uu yahay dumma waa la godayaa awaluhu ay awalulficli ficilka awalkiisa waa la godayaa wa futixa waa la kor dhigayaa ma ay alladii xarafka qabla aakhirihi ay istaqara sugnaaday qabla aakhirihi qablalaakhirkiisa xarafka ku sugnaaday xarafka u dambeeya ka ka horeeya waa la kor dhigaya hadii uu mudaaric yahay waka isbedelkiibuu sheekhu kuu sheegay sida qaabka loo bedelayo isbedelkaas sababta loo keenayaana waa maxay farqan bayna alfaacili wa naaib alfaacili labadaasaa la kala saaraya hadaba laba mid buu noqonayaa ficilkii ima an yakuna maadiyan wa ima an yakuna mudaarican wa labada midun soo maa hadaba mudaaric ah, maadi hadii uu yahay awalka waa la godaya oo tusaale ahaan darabaynu hayne daadka u horeeyo awal e daadka goda du dhaha xarafka u dambeeya waa maxay waa ba'da soo maa maxaa ka horeeya ra xarafka qabla aakhir baa la dhaha soo maa rada rada kasra saara doriba oka siiqadii hore musamuna maxay ahayd darabo bay ahayd siiqada kolka la bedelayana ayfaacil loo tirinayana muxuu noqonayaa doriba oka maadiga saasaad u samaynaysiin mudaaricii ka warrama way ka siman yihiin awelka waa la godaya isagana saw yadribu ma yahayn yadribu zaydumad marka hore sooma yadribu zaydun waxaan doonaynaa inaynu u binayno naa'ibu faacil yadribu zaydun camran yadribu camru maa inoo taalay waa la kala garan way siiqada bedel ya-da god axrufulmudaarica ah, ah, ya-da goda yu ma tiri xarafka u dambeeya ba maaha ba'da maxaa ka horeya ra sow maaha ra'daa kordhig yudrabu camrun camar baa la garaacayabu macnihi noqonaya markaas siiqadii qaabkaas loo bedela insha allah waxaan ku baran doonaa weliba iyagoo faahfaahsan inta isbedela ku dhaca xarakaadka imanaya qaabka loo keenayo magacaantooda sarfigaan insha allahu taala ugu tegi doona sarfigaan ku baxsin doona insha allah laakiin hadda waxaan garan karnaa maa kolka la bedelayo ficilkii maadi iyo ficilkii mudaaric awalkooda waa ay ka siman yihiin oo labadaba waa la godaya qablal aakhirkaa lagu kala duwayaayo maadiga waa la kasrinaya mudaaricana waa la fadxinaya warmaynaba sidaa in culimo intaasu ka warmay taqyiirka ku dhacaya waa ka weliba markuu saxiixayaayo hadii u muctal yahay qaabab kalea loola dhaqmaa de qaalo bal majhuul ka dhig waa la yidhi dhabal saw qiila maa aawo ah, imaadaa godayba de xaggead ula kici insha alla xagga ku gaari doonaa ya waxaynu soo qaadanay intani maxay ahaan jirtay inta halkaa inoogu qoran maxay ahaan jirtay jawaasimtay kamid ahaan jirtay maxay qaadan jirtay laba ficil bay qaadan jirtay sooma ficilka hore maxaa la odhan jiray ficlu shard ka labaadna jawaabu shard waaya haddaba ficlu shardigii maanta waa maadi see loo craabaya ya waan soo sheegnay la tahay soo ma maslada waan baraarujinaabanki aljazmu da aljazmu yakunu ida kaana ficlu shardi wa jawaabu shardi mudaaricayni waxaa la jazminayaa oo aadaadkaasi ay xilima marka ficlu shardiga iyo jawaabu shardigu ay mudaarican yihiin ayaa la odhanaya majzumun wacalaamatu jismihi kada ama ida kana ida kana ficlu shari wa jawaabu shari ficlayni maadiyayni ya fainahu yabqa calى binaihi la yatagayar ima calى اlfatxi wa ima calى الsukuni wa ima calى اdami so axwaasha ficilka ma saddexdaa ma isagoo saddexdaa ku ku dul sugan waxa la odhanaya fi maxali jazma fi maxali jazmi ficlu shari fi maxali jazmi jawaab shari saasaa la odhanaya markaa maxalkay yaalaan fain kaana hadii uu yahay alficlu ficilku hadii uu yahay maadiyan maadi hadii uu yahay dumma waa kaa jawaabu shardigii dumma waa la godayaa awaluhu ay awalulficli ficilka xarafkiisa u horeeya hadii uu maadi yahay waa la godaya wa kusira kuwan laftooda ka mid e eh. ya duma sarfigaan ku baran doonaa asluhu dumima qaacidat lidqaam baa soo gashay meesha wa kusira iminkun maynaan ka warramayn kaafka god ra'daa u dambaysa siinka ka horeyana kasri kusiradan maynan duriifun lamid ahayn waati iminkun ay nii sharaxayay wa kusira waa la hoos dhigayaa maadani waa naayu faacil wa kusira waa la hoos ma ay alladii ka qabla waa daraf istaqara sugnaaday qabla aakhirihi ficilka xarafkiisa u dambeeya ka ka horeeyana waa la hoos dhigayaa ficilku haddii uu maadi yahay awama fihimtum ya akhalcarab mafhumun am hayru mafhum waa mafhum bay la tahay wain kaana uu yahay ay huwa ficilkii mudaarican mudaaric haddii uu yahay duma waa la godayaa awaluhu ay awalulficli ficilka awalkiisa waa la godayaa wa futixa waa la kordhigayaa maa ay ay ladii xarafka qabla aakhirihi istaqara sugnaaday qabla aakhirihi qabla aakhirkiisa xarafka ku sugnaadayna waa la fadxinayaa haddii uu mudaaric yahay culima mayna basiidayn masaladana muxuu ku baraarujiyey waa masaladii labaad oo ah altagyiir alxaasil fi lficli almabniyi lilmafcuul mayna basiidayn laba masalanaysana dikru tacriifi naaib alfaacili aye iyo dikru takyir alxaasil fi lficli almabniyi lilmafcuul soo basiid ma hal masale keliya inoo dhiman halkaa masale inoo dhiman waa maxay dikru aqsaami naaib lfaacil wa aqsaamuhu ka aqsaami lfaacili wa aqsaamuhu ka aqsaami lfaacili soo faacilka qaybihiisi garan maysaan waka wuxuu yidhi sheekhu isagoo taa ka warramaya wa huwa naa'ibu faacilkii calaa qismayni laba qaybood korkooda mid ku sugan weeyi aahirin aahir korkii mid ku sugan weeyi waan ka bedelnay wa mudmarin mudmar korkii mid ku sugan weeyi faaahiru aahirkii naxwu qawlika odhaahdaada iyo wixii lamid ah tidhi weeyi duriba waxaa la garaacay zaydun zayd baa la garaacay wayudrabu waxaa la garaacayaa zaydun zayd baa la garaacayaa wa ukrima waxaa la karaameeyey oo la sharfoo la maamuusay camrun camar baa la maamuusay wa yukramu waxaa la maamuusayaa camrun camar baa la sharfayaayo la maamuusayaa waa yahay labadii qaybood ee faacilkuba uu qaybsamay unbuu naaibu faacilkuna u qaybsamaya ismiga daahirka ah tusaale keliyuu ka tilmaamay sheekhu tusaaleha keliyuu ka tilmaamay waa maxay waa ismigii mufradkaa ee munsarifka ahaa ismigii mufradkaa ee munsarifka ahaa keliya ayuu ka tilmaamay caamilkuunbuu inoo tacdaadiyey oo marna uu inooga dhigay mudaaric marna uu inooga dhigay maadi soo ma ya markaa mxuu muxuu u keeni waayey oo uu farabadin waayey sidii faacilkaba tusaalihiisa uu farabadiyey muxuu takraarlamil uu samayn waayey takraar muxuu sheekhu u samayn waayey lafdigaa ah iska ilaaliya tikraar haddii lagu dhawaaqo waa halad bay noqonaysa tikraar waa takraar baa loogu dhawaaqa kullu masdarin jaaa calaa wasni tafcaalin ka tanqaadin fa huwa bilfatxi ilaa tilqaaa wa tibyaana fa bilkasri labadaa keliya laga soo reeba tilqa iyo tibyaan keliya laga soo reeba inta wixii kasoo hadhay biwasni tafcaal baa logu dhawaaqa markaa sheekhu wuxuu u takraarin waayey waxaad odhanaysiin ma saxa mihaala lilfaacili saxa mihaala linaa'ib lfaacili waxa asaxaya faacil in u noqdo faacilka wuu asaxayaa naaibu faacilkana inuu faacil u noqdo ma saxa mihaala lilfaacili saxa mihaala linaa'ib lfaacili saasaad odhanaysiin marka haddaynu isku dayno daahirku imi soo ahaan jiray saw sideed ma dee sideeddiiba hadda waad keeni kartaan ismi mufrado munsarife tusaalisi muxuu noqonayaa siiqadun bedel duriba zaydun duriba ficlu maadin mugayaru siiqati mabniyun cala alfatxi laa maxala lahu min alicraabi liannahu ficlun zaydun naa'ibu faacil marfuucu calaamatu rafci damatun daahiratu cala akhirihi liannahu ismun mufradun munsarifun hal baan haynaa duriba axmadu icraabkiisu waa la mid ka saddexaad duriba arijaalu ka afraad kusirat masaabiixu kusirat masaabiixu ah, al hadee loo yeela munsarifu kaa noqona waaya maa lam yudaf o yati bacda al surif sooma afar baan haynaa duribat ilkaafiraatu aye waxaynu haynaa shan duriba akuuka waxaan haynaa lix duriba zaydani waxaan haynaa toddoba duriba zayduna waxaan haynaa sideediba mayna saxayn culima mayna sideediba saxayn dee sideediba wata ismiga daahirka ka waa yahay markaa culimadu halka yar sheegaan latiifay sheegaanoo waxay tilmaamaan had iyo jeer ninka zayd isagaa gacan sarreeya moogta zayd naxwaa marka la socdo zayd baa wax garaacay u maqli jirta maanta isagii baa la garaacay soo ma aragtan camaro had iyo jeer dusha uu kaga taagnaan jirayna oo uu garaaci jir ka sarrayn jirayna waa la karaameeyey waxay dhahdaan culimmadu ninka zayda ayaa waxa uu yidhi saraqa camrun waawa daawuuda daawuud marka lagu dhawaaqayo laba wowbaa la akriyaya soo ma daawuud marka la qorayana soo halma kadibna waxaa la yidhi wuxuu yidhi ninkii wuxuu yidhi zayd saraqa camrun waawa daawuuda ninkii camar wuxuu soo xaday buu yidhi he daawuud wowgiisii kadibna maxkamaddaa laisla tegayo halkii baa lagu garamay kadibna waa lagu waayey kadibna zayd qadafkii u galay baa laga jaro waa la barbiyey camarna maxaa lagu sameeyey de ikram baa isaga la saaro waa la sharfayba ila waxa weeyaan hawl baa kudul markii hore tusaalahaasay soo qaadaan waa iska tusaalen wey wa huwa naaibu faacilkii calaa laba qaybood dushooda mid ku sugan weeyi aahirin daahir dushii mid ku sugan weeyi wa mudmarin mudmar dushii mid ku sugan weeyi fadaahiru daahirku naxwu qawlika waa odhaahdaada iyo wixii lamid aad ah, tidhi duriba zaydun zayd baa la garaacay aad tidhi wayudrabu zaydun zayd baa la garaacaya aad tidhi waukrima camrun camar baa la garaacay aad tidhi wayukramu camrun camar baa la garaacaya aad tidhi labada tusaale ismi inoo soo qaaday labaduba waxa weeyan waa ismi mufrada oo munsarifa weeyi ficilkana ficilka hore uu inoo qaaday duribo weeyaane waa mujarad waa mujarad weeyaan ficilka dambena waa mazid sarfigaynu ku baran doonaa oo mazid iyo mujarad dee sarfiga insha allahu tacaala lagu baxdiya halkeegaan ugu tegi doonaa halkaa waxaynu kaga baxnay qaybtii koowaad ee uu qaybsamayey naaibu faacilku oo ah mudmarkii mudmarkiibuu doonayaa inuu tilmaamo walmudmaru damiirkiina itnaa cashara laba iyo toban weeyi wadalika tusaale naxwu qawlika waa odhaahdaada iyo wixii lamid ah tidhi duribtu waa la i garaacayaa tidhi waduribnaa waana la garaacay duribta waa lagu garaacay hebelow waduribti gabadh yahay waa lagu garaacay waduribtuma labadiinana waa la laydin garaacay waduribtum jamciina ragga ah waa laydin garaacay waduribtuna jamciina dumarka ah waa laydin garaacay waduriba waa la garaacay huwa kii maqnaa waduribat waa la garaacay hiya tii waduriba waa la garaacay labadii maqnaa waduribu waa la garaacay jamcii raggee maqnaa waduribna waa la garaacay jamcii dumarkee maqnaa de intii faacilka aynu kusoo marnayn saddexdii mulaaxada halkana ku sugan saddexdii dhinac baynu iska taagaynaa dhinac qaybta ugu horeysa maxaynu nidhi biictibaari lmacnaa bay aad ma ydul alى mutakalimi ma ydul alى muhaabi ma ydul alى aabi so saddexda mahayn mutakalimka kuweyna tusinaya waa labadii un de waa duribtu iyo duribna mukhaaabkana waa shanta ku xigta duribta duribti duribtuma duribtum duribtuna aayibkana waa shanta u dambaysa duriba duribat duriba duribu duribna bictibaari macnaa saddexdii un baa loo qaybinaya markaynu ka eegno helitaanka aynu ka helayno axkaamtii ulahaa ama axwaashii ulahaa ficilka maadina sidii bay ugu sugan yihiin sidii faacilka unbay ugu sugan yihiin ficilka maadi fatxa lagu bineeyaayo saddex tusaale ayaa ku sugan halkan duriba oo hal nin oo maqan lala hadlayo duribat oo lala hadlayo gabadh maqan duriba oo lala hadlayo laba maqan oo ama laba ama dhadiga inkastoo qaarkood a leyihin duriba labay ku dhacdaa labada labta ah dumarka waxaa loo oranaya duriba tabay yidhahdeen oo ta loo raacinaya waayahay waxa kale oo ku sugan ficilka maadi hal goor baa lagu binayn jiray damo xilli may ahayd marka waa jamac lala xidhiidiy way ku qoran tahay halkan duribu soo ma aragtaan dawataa la dameyey imisaa noo soo hahay sideed dha afar ka jar labiyo toban saw sideed may soo hadhin sideeddaa kale soo hadhay maxaa lagu binaynayaa sukuun mar nis waa lala xidhiidhiyey marna na adaalatu cala alfaacil baa lala xidhiidhiyey lixda kalena waa tadade mayna basiidayn dhinaca kale icraabka hadii mulaaxado aynu ka joogsanana ma wuxuu soo gudagelayaa marfuucun lafdan mise marfuucun taqdiiran mise marfuucun maxalan marfuucun maxalan weeyaan oo tusaale hore haddaynu isku dayna inaynu icraabno duribtu waxaa la odhanayaa duribtu ficlun wa faacil xadd lficli durib durib ficlu maadin mugayaru siiqati mabniyun cala sukuun liitisaalihi bidamiiri rafci lmutaxariki mabniyun cala sukuun laa maxala lahu min alcraab liannahu ficlu maadin wataau damiiru mutasilu mabniyu cala dami fi maxali rafci naaibu faacil baa laohanaya halkii faacil ninka odhan jirin ba isaga naaibu faacil loo bedelaya sukuunka hal baan ka icraabnay waa yahay damadana xabad aan ka icraabno waa halba iyadiyo duribu maxaa la odhanayaa ficlu maadin mugayaru siiqati mabniyu cala dami liitisaalihi biwaawi ljamaca wa waawi jamaca damiiru mutasilu mabniyu cala sukuun fii maxali rafcin naaibu faacil aliftaasoo ma aragtaan culimi wowga ku daba qoran aliftaa yar ee wowga ku daba qorani waa zaaid waxa loo ziyaadiyaa waxa lagu kala gartaa wowda loo yaqaano waagu damiir iyo wowda juzul kelimaha ah wowda kelmadda ka tirsan iyo wowda aan kelmadda ka tirsanayne damiirkaa lagu kala gartaa haddii kelmadan wowdii ay kelmada ka tirsan tahay wowdan haddii ay kelmada ka tirsan tahay wowgaa laguma daba qoro ya daa mudaariceeya bal yadcuu wow kuma dab laguma daba qorayo waayo wowgani de kelmadu ka tirsan yahay soo ma ha kuma laguma daba qorayo alifkaa yar laakin darabuu wowgani waa waaw jamac waa waaw damiro waa faacil wuxuyna tusinaya markaa alifkan yari wowgani inuu yahay waaw damir inuu yahay aanu ahayn waawi jusigi kelima inaanu amina tusinaya waa yahay waa iska basiid bay la tahay inta kale kasoo dhici raabtoodina waa basiide eh. waa wax lagu sheegi maankaaga la kaasho aad bay u fududahay haddaba hal su-aal baa muhiim inaynu baraarujino ardayguna ay mudan tahay inuu ku baraarugsanaado masaladaasi maxay tahay halkan waxay noo qoran oo aynu soo baranay hadda markaynu sharaxaynay duiba zaydun asalkeygii hore aynu naqaanay soo ma asalkeygii hore muxuu ahaa baraba zaydun buu ah daraba zaydun ama daraba camrun zaydan bu hayo kadibna zayd baa nahay facilnooda marka duriba zayd baa la gala ila saasay noqonaysaa haddaba duribtu qabla niyaaba muxuu ahaa siday ahayd inta aan majhuul loo bilayn asalkeygii hore siduu ahaa masalada laisma weydiiye moogta aad ba u qarsoon tahay asalkeygii hore muxuu ahaa haggeen ugu hagaagnaa sidaynu nidhaahnaa kumaa duribtu hadda waxaa loo bineeyey naaibulfaacil soo ma intaan naaibulfaacil loo binin asalkii hore muslimeegsudu a ah. ah. haye darabtu darabtu naya darab haye duribtu duribtu waa lay garaac darabani darabani camrun ah, soo sax ma masaasa darabanii camrun ayuu habaa tiri asalkii hore kadibna de wad sheekha ka bixina camar goode camar baa faacile layna darabanii camrun camar daaqada ka saar maxaa ku soo hadhay ya daraba ficli mafcuul bihi baa soo hadhay soo ma ficliga mafcuul bihigan mafcuul bihigu waa kee waa ya-da ya-dan ma damiru rafca mise waa damiru nasba waa damiru nasba damiru rafca ma noqon karta de maadaama ayna damiiru rafc ayna noqon karine damiiru nasbe tahay waxaad keenaysaa damiiru rafca la macnaa ken yaadan waayaal mutakalim tadana mutakalim bay kutusaa soo ma la muraadif la macnaa ta keenoo soo bedel qaado ila yaadu damiiru nas maxay noqotay markaa darabtu bay noqotay darabtu markay noqotana siiqadii u bedel duribtu dha waka taaso dhan bay soo martay irons kama imanta asalkii hore saasu aha camar oo faacilkiyaa la gooyey si aad u fahamtaan maxaa soo hadhay darabani oo ficil iyo mafcuul ka kooban waa yadaa mafcuulka y mafcuulkaasaa la doonaya inuu naaib faacil noqdo mafcuulkan yad yadan mafcuulka noqotay waa damiru nasbe damiiru rafca maaha waxaan doonaynaa damiir la macnaa oo la muraadif ah ahna damiiru rafca waa tada tadii soo qaado halkii yada dhig ku dhaqaaji duribtu dhasha mayna basiid noqon markaa duribtu ayarun samay noqon asalkoogi hore darabani camrun buu ahaa waa yahay darabanaana duribnaana ka warrama waayede darabana zaydun ba iyado ade soo ma saased iyada usukuun de u reeb maxay noqonaysaa duribna aun ba iyado noqonaysa waay duribtana cabshakoor duribtana a taadan maxay kutusinaysaa mukhaaab soo ma aye asalkeega hor hata ismi daahira faacil uga dhigde darabtu aye darabaka camrun darabaka camrun darabaka camrun ba eeg kadibna camar gooya darabaka baa soo hadhay kaafkani wa mukhaaab buu kutusinaya hase yeeshee ma damiru rafca mise waa damiru nasba waa damiru nasba soo maa waxaan doonaynaa shay mid la muraadifa damiir la macno ah oo a ah laakin damiru rafca wa wa waa ta'dan de darabta bay noqotee siiqada ubedel duribta iyadna saasay noqonaysaa culima duribtina maxay noqonaysaa darabaki unbay noqonaysaa de duribtumaana darabakuma duribtumna darabakum duribtunana darabakuna haye duriba oo maqa baa timiday asalkeegi hore muxuu aha ya duriba duriba asalkeygii hore ya daraba hiya asalkeygii hore wuxuu noqonayaa darabahu zaydun darabahu zaydun kadibna zayd gooya darabahu baa soo hadhay soo ma haddaba darabahudani haadani waa maxay de waa damiru nasba damiru rafcaan doonana damiru rafcihiisu ma soo muuqan kare waa huwe u duribadha way qarsoon tahay lna waa huwey oo damiir rafca mustatirkaa qarsoon duribatna maxay noqonaysaa darabahaa zaydun saasay noqonaysaa duribana darabahumaa zaydun duribuna darabahum zaydun duribnana darabahuna zaydun mayna basidayn masaladana insha allahu tacala ku baraarugsanaada khulaasada baabkan wuxuu ka waramayaa saddex masalo oo keliya khulaasada baabka si fiican u dhegeysta saddexdaa masalo waa maxay almasalatu lula dikru tacriifi naa'ib lfaacili naaib faacilka tacriifkiisa naayu faacil maxaa la yidhahdaa ma ijtamacat fiihi shuruuطu halaatat waa waxa saddex shardi laga helo culimada alwalu an yakuna isman waa inuu ismi yahay athani an yakuna marfuucan waa inuu marfuuc yahay athalith anlaa yudkara macahu faacilu waa in faacilkiisi aan lala sheegin oo maxaynu nidhi laa yajtamicu naa'ibu wlmanuubu canhu naaibkii iyo manuubu canhugii kulmi maayaan soo ma fa idaa wujida almanuubu canhu zaala xukmu naa'ibi wida lam yujad almanuub canhu habata xukmu naaibi saasay noqonaysaa maslada labaad atagyiir alxaasil fi lficli almabniyi lilmafcuul isbedelka ku dhacaya isbedelkana maxaa loo samaynaya baan idin idhi farqan bayna alfaacili wa naaib lfaacili labadaasaa lagu kala saaraya marka haddii uu maadi yahay ficilku awalka god qabla aakhirkana kasri hadduu mudaaric yahay awalka god qabla aakhirkana fatxi waa inta maslada saddexaad dikru aqsaami naaib lfaacil aqsaamuhu ka aqsaami lfaacil khulaasadiisa isaga waa intaa masaladaa kale inu baraarujinayna tambiha ku baraarugsanaada tarkiibka eega wa huwa naa'ibu faacilkii alismu magac weeyi ismigaasoo almarfuucu la rafcinaayo alladii magacaasoo lam yudkar aan la sheegin macahu ladiga miciisa faaciluhu ay faacilu ficlihi ficilkiisa kii sameeyey aan la sheegin fain kaana maadiyan maadi hadii uu yahay duma waa la godayaa awaluhu ay awalulficli ficilka awalkiisa waa la godayaa wa kusira waa la hoos dhigayaa ma ay aladii xarafka qabla aakhirihi ee istaqara sugnaaday qabla aakhirihi qabla aakhirkiisa xarafka ku sugnaadayna waa la hoos dhigayaa wain kaana hadii uu yahay ay huwa ficilku ismigeegi baa istitaarane mudaarican mudaaric hadii u yahay duma waa la godayaa awaluhu ay awalulficli ficilka awalkiisa waa la godayaa wa futixa waa la kordhigayaa maa ay aladii xarafka istaqara sugnaaday qabla aakhirihi qabla aakhirka xarafka ku suganna haddii uu mudaaric yahay waa la kordhigayaa wa huwa naa'ibu faacilkii calaa qismayni laba qaybood korkood mid ku sugan weeyi dhaahirin dhaahir dushii mid ku sugan weeyi wa mudmarin damiir dushii mid ku sugan weeyi fadhaahiru ay falqismu dhaahiru qaybta dhaahirkiihi naxwu qawlika odhaahdaada iyo wixii lamid aweeye ah a tidhi duriba zaydun zayd baa la garaacay a tidhi wayudrabu zaydun zayd baa la garaacaya a tidhi wa ukrima camrun camar baa la maamuusay a tidhi wa yukramu camrun camar baa la maamuusaya a tidhi oo kale weeyi wlmudmaru damiirkiina ithnaa casharo laba iyo toban weeyi wadalika damiirka labiiyo tobanka ahi naxwu qawlika waa odhahdaada iyo wixii lamid a a tidhi duribtu waa lay garaacay a tidhi waduribnaa waa nala garaacay a tidhi waduribta waa lagu garaacay a tidhi hebelow waduribti waa lagu garaacay a tidhi wadribtumaa labadiinana waa laydin garaacayaa tidhi waduribtum jamiciina ragga ah waa laydin garaacayaa tidhi waduribtumna jamiciina dumarka ah waa laydin garaacayaa tidhi waduriba waa la garaacayaa tidhi kii maqnaa waduribat waa la garaacayaa tidhi tii maqnayd waduriba waa la garaacayaa tidhi labadii maqnaa waduribuu waa la garaacayaa tidhi jamcii ragga maqnaa waduribna waa la garaacay a tidhi jamci dumarka ee maqnaa aad buu u fudud yahay insha allah lasoo akriyo wallahu aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruk